رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaquulu lmualifu raximah اllahu tacaala baabu man xaja can hayrihi walam yakun xaja can nafsihi wuxuu baabu yahay man xaja ciddii xajisay can hayrihi cid kale ka xajisay walam yakun asagoon ahayn xaja mid xajiyey can nafsihi naftiisa isagoo naftiisa ka xajiyin oo xajkiisii waajibka aan gudanin ayuu cid kale ka xajinaya waa bannaan tahay waay can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma ana nabiya nebigu sal lla alay wasalam samica wuxuu maqlay rajula oo yaquulu leh labbayka can shubruma allo waan ku ajiibay waxaanan kaa ajiibay nin la yidhaahdo shubruma xaggiisa yacni ninkaasaan camalka ka gudayaa waay waxay ku tusaysaa cidda aad ka xajinayso ee qaabka markaad cid kale ka xajinayso qaabka loo xarmado oo markaad adugu dee aad xajinayso ama cumraysanayso labayka xaja ama labayka xajan allahuma labayka xajan cumra saas waay markaad cid kale ka xajaynayso ama ka cumraysanayso labayka can fulaan baa la dhahay labayka can shubruma can abi can ummi can kada saas way maana ayb samica wuxuu maqlay rajula nin oo yaquulu labayka can shubruma qaala markaasaa wuxuu yidhi man shubruma shubruma muxuu aha waa kuma shubruma qaala wuxuu idhi ahun lii waa walaalkay aw amase qariibun lii mise waa nin qaraaba ama ruux qaraabaa ama walaalkay buu yidhi wa shaki mise wuxuu yidhi waa ruuxan qaraabannahay qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam xajajta ma ka xajiday can nafsika naftaada qaala wuxuu idhi laa maya qaala markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lay waslam ka xaji can nafsika naftaada ka xaji uma markaa kadibna xuja waxaad ka xajidaa can shubrumata shubruma markaa kadib ka xaji horta kii adiga lagaa rabay la imow kaagii markaad gudato shubrumo kiisu ha dambeeya rawa abu daawuud baa wariyey wa bnu wa qaala ibnu maaja wuxuu yidhi fajcal yeel haadihi middan tan hadda aad ku dhex jirto can nafsika naftaada xaggeeda ka yeel yani naftaada inaad ka xajinayso ka dhig midkan hadda aad ku dhex jirto uma xjuj kadibna ka xaji can shubrumata shumrubana markaa kadib ka xaj oo kiisa dib ka dhig way manaa xadiikaas waa xadii saxiixa waxaa saxiixiyey alimaam albayhaqi ibn xibbaan cabdilxaq alishbiili alimaam abulxasan bn alqaطaan laakiin ibn xajar iyo nawowi iyo hayrkood waxay rajaxayaan inuu marfuuc yahay bay rajaxayaan ayb baynamaa axmed ibnu xambal iyo ibnu ay rajaxayaan inuu mawquuf yahay oo uusan nabiga gaadhsiisanayn sal lay wasalam adiga xadiiku xadii sugan waa xadii saxiix ayb wuxuu marka rawa abu daawuud wabnu wa qaala kada wadaara quطni baa wariyey wa fiihi dhexdiisa ayuu qaala yidhi haadihi canka wa xuja can shubruma waa riwaayada daara quطni waay haadihi middan hadda aad ku dhex jirtaeed xidhan eed xarmanaysahay canka xaggaagay ka ahaatay waa kii naftaada aad ka gudaysay wa xuja ka xuji markaa kadib can shubrumata ka xaji lafdiga daara qutnina sidaas waa ayb in ruuxu isagoon xajkiisii asal kaa gudanin uusan cid kale ka xajin karin waa madhabu jamaahiiri ahlilcilmi wa maba ka asaxiyo xajka dhacdo isagoon naftiisa ka xajiyin inuu cid kale ka xajiyana xajka marka uu ku dhex jiro cidda uu ka xajinayo ma yeelanaysee xajkiisii asalkee lagu lahaa buu isu bedelaya waana sida ay qabaan alimaamu shaafici iyo axmed ay qabaan yacni markaaba wuxuu isu rogaya si tilqaa'i ah, si toos ah buu markaaba wuxuu isu rogayaa inuu xajkii isaga lagu lahay asalkaa uu yahay saas way ruuxan kale uu ka xajinayana xaj u noqon maayo laakiin isagana fahamtiisu xaj u noqonaya kan kale markaas waxa weeye xilli kale ka xajiyo sida xadiiska daahirkiisaba ka muuqata man ayb ra'yi fiqiyaa jira oo dhahaya kan xajinahayana xaj u noqon maayo kii laga xajiyeyna xaj u noqon maayo wax bilaashuu ku soo baxaya laakiin ra'yigaasi ra'yi tabar badan baabu sixati xaji sabiyi ilmaha yarka xajintiisa asixidda inuu asaxayo ayuu baabu yahay waalcabdi iyo addoonka xajintiisa inuu asaxayo isagana min ghayri iijaabin lahu isagoon xajkaa la waajibinin calayhimaa korkooda lagu waajibinin yacni ilmaha yarayn qaangaadhin ee ama markaasi ilmo dhabta lagu wado ha noqdo ama ilmo yaro weynaado markaa qaangaar ku dhowno ha noqdo isku mid waaye marba hadduusan qaangaadhin ma xajin karaa wey xajkiisu ma ansaxaya sheekhu wuxuu taqriirinayaa inuu xajkiisu ansaxayo laakiin uusan waajib ku ahayn ajirse looga qorayo ayib ka labaadi waxa waa addoonka ruuxa addoonkee la leeyahay ruux kale addoon ah isagana hadduu xajiyo inuu xajkiisu ansaxayo intuu addoonka yahay laakiin uusan xaj waajib ku ahayn inuusan laasim ku ahaynoo aan lagu waajibinayn intuu addoonnimo ku jiro ayb waxaa kaloo intaa dheer labadooduba hadday xajka gutaan sax waa ka asaxayaan waajibna kuma aha haddana xajkii asalka ah ee lagu lahaa kama gudayo kanina markuu addoonnimada ka baxo waa inuu xajkii la yimaado waajibka ah ilmuhuna markuu qaan qaangaadho xajkii waajibka ah waa laga rabaa xajkan ay xajinahayaanna xaj waajiba ma bahaba ajir ahaanunbaa loo qoriyo waa xaj sunno ah wataa waana sida ay qabaan jumhuurtu qabaan ayb can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam laqiya wuxuu la kulmay rakban eh, koox jamaaca oo yani geel ku safraysa ragbiga waa safarta geela wadata waay birawxaa'i meesha rawxa la yidhahduu kula kulmay faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sl lay slam man ilqowm war dadkani waa kuwama qaaluu waxay yidhahdeen almuslimuuna waa muslimiintii fa qaaluu waxay yidhahdeen man anta ma garanayaan man anta adugu kumaata fa qaala wuxuu idhi rasuulullah rasuul allahna fa rafacad markaasay kor yeeshay ilayhi nebiga xaggiisa imra'atun haweenay baa kor yeeshay sabiyan ilma yar fa qaalad ay dhabta ku wada waay faqaalad markaasa waxay tidhi alihaadaa kan ma u ahaaday xajun xaj ma u kan xaj ma leeyahay waa kanoo waana la socdaa xaj baa loo socdaa way wadaa marka haddaan meelihii soo marsiiyo oo ajir xaj ma yeelanayaa wey qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam walaki adigana waxaa kuu sugnaaday ajrun ajir baa kuu sugnaaday adiga sababta ah ee wada adiguna ajir baad ku leedahay isaguna xaj waa leeyahay baa waxaa wariyay xadiidka axmed wa muslim wa abu daawuud waannasaa'i waxay kutusaysaa marka ilmaha yarkee xataa la xambaarsan yahay inuu xajkiisu asaxayo ayib ha asaxee oo xajku ha ka asaxo ajir buu ka helayaa baa laga wadaa sida salaadaba ilmuhu markuu mumayis noqdo wax kala soocaba oo toddoba jir uu gaadhaba salaadda loo amrayo oo haddii salaaddii haddii la amro macnaa waa ka asaxaysaa waay ajirna waa looga qoraya laazimna kuma ah saaswman masaladaa waxaa khilaafsan alimaam abu xaniifa wuxuu leeyahay wax xaj oo asaxayoo ajir looga qorayo ma jiree xajkan waa uun lasii tababarayaa noocun tababar ah kii waajibka markuu yimaado isagoo garanayo uun inuu inuu usii e, tababarto uun kaas waayo taasaa loo leeyahay mooyaane laakiin xaj ka ajir ma jiru saasuu imaam abu xaniifa laga soo guuriya waana ra'yi xadiidka daahirkiisa khilaafsan wey wa can isaa ibnu yaziid qaala wuxuu uhi xuja bii waa layla xajiyey maca rasuulilahi sal lay wasalam rasuulka la jirankiisaa layla xajisiiyey fii xajati alwadaaci xajkiisa gootiga dhexdiisa walxaal ana anugu ibnu sabci siniina anigoo toddoba jir awa ah anoo toddoba jira ayaa nebiga layla raacay wey dad iwaday oo nebiga la socday la xajinahay ayaa iwaday buu ka wadaa macnaha anuguna markaa toddoba sanaan jiray rawahu axmed baa wariyey walbukhaari watirmidi wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey waa xadiis labaadoo ku tusaya carruurta yararka ah inay caan ahayd oy caado ahayd inay saxaabadu kaxeeyaan oo xajka geeyaan ayb marka ilmuhu hadduu ilmo waxoogaa yarar kuu saho maryihii ixraamka iyo wixii qaadan kara yahayna waa loo samaynaa wixiina waa laga ilaalinaa markaasi ruux xarmado aan loo ogolayn oo ka ilaalinaya hadduu eh, ku dhawaaqi karana xarmashada waa loo meerina wuu ku dhawaaqa manaasigtiiyo meelihiina waa la marmarina haddii uusan ku dhawaaqi karaynina waa la xambaarsanaana un marka waa lala wareega isagoo la xambaarsan yahay ya waa masalo kale waay haddii Eh, anoon xajiyin lacagta ma ka bixin karaa lacag ma siin karaa ay kusoo xajiyaan sida hadda dad badanba ay sameeyaan eh, wax maanica ma jiro wax diidaya ma jira haddaadan marka ahayn dadka xajku uu ku waajibay inay cid dirsadaan oo ayagu aan laf ahaantooda xajin karin dadkii aan soo marnay inay iyagu cid diraan mooye lafahooda aan xajin karin haddaad tahay dadka naafada ah dadka da'da ah ee inay cid mooye aan ayagu meesha tegi karin hadaad nooca tahay lacag ma diri kartida waa inaad lacagta ugu horraysa diraysa ay noqoto tii adiga lagaga xajinayo laakiin haddaad ruux fayow oo ruuxii xajin kari lahaa aad tahay inaad lacag cid kala siiso intaadan adugu soo xajin uu ku soo xajiyo taa iyada dhib ma laha sidaa tafsiilka waxaa gelinaya masalada asheekh moxamed ibnu saalixin alcuthaymiin calayhi raxmat ullah marka dhib ma wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu idhi xajajnaa waan xajinay buu idhi maca rasuulilahi sal lay wslam rasuulka la jirankiisa macanaa iyadoo ay nala socdaanoo la jirankanaga ay yihiin annisaa'u dumarkii iyo wasibyaanu carruurtii falabaynaa markaasaan talbiyeysanay can isibyaani carruurta xaggoodan ka talbiyeynay saas macnaa ayb wa ramaynaa waan markii talbiyada la gaadhayna annagaa ka talbiyeynaynay markii tuurashada jamaraadka la gaadhayna annagaa ka tuurnay wey rawaw axmed baa wariya ibnu maaja waa daciif xadiidku ma sugna sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo alashcaf ibnu sawaar oo daciifaa ku jira matnigiisuna waa munkar bay leeyihiin qaar ka mida ah muxadisiinta wa can muxamed ibni kacbin alquradi can inabiyi wuxuu ka warin sal lay waslam nabiga ah, muxamed ibnu kacbin alquradi waxaa la dhalay bay leeyihiin nabig reer bani qurayduu ka dhashay marka noloshii nabigaa la dhalay bay leeyihin wuu yaraa wacan moxamed ibni kacbin inquradi can nabiy sal lay waslam qaala wuxuu yidhi ayuma sabiyin ilmo kasta oo xaja xajiya xaja uu la xajiyo bihi isaga ahlu ehelkiisu ay la xajiyaan oo fa maata dhinta ajza'ad way gudaysaa anhu xaggiisa way ka gudaysaa hadduu ilmanimadii ku dhinto xajkiisii way ka gudaysaayo bimacnaa xaj kaamiloo ajirle baa laga siinaya waa fain adraka hadduu gaadho muusan ilmanimo ku dhimanina adraka wuu qaangaadhay wey fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday alxaju xajkii baa korkiisa xajkii waajibka marka waa inuu guto kii uu ilmanimada ku gutayna wuxuu ahaa sunno u taala way ajir u yaallo wa ayumaa rajulin nin kasta oo mamluukin la leeyahay oo addoon ah kaasoo xaja ay la xajiyeen bihi isaga ahlu ahlkiisa ay la xajiyeen waxaa laga wada la xajiyeen bimacnaa sayidkiisiibuu raacayoo la xajisiiyey way macnaha oo fa dhinta isagoo addoonnimadii weli ku jira sidaa ku dhinta ajza'at way gudday xajadaasi canhu xaggiisa waa ka gudday fa in uctiqa haddii la xoreeyo oo uu xoroobo fa calayhi korkiisa waxa ahaaday alxaju xajkii waajibkaa korkiisa way markaas masalada waa masalada hore uga hadalla usoo sheegnayo yani ilmanimadu hadduu sidaa ku dhinto isagoo ilmo yarana xajkiisii waa u gudayoo ajirkeedii waa leeyahay waay hadduu qaangaadhana oo inta cimrigu ku sima marka uu qaan qaangaadhana xajkii waa laga rabaa asalka ahaa ee waajibka ee fariidada ah waa laga rabaa addoonkana sidoo kale waa dakarahu xadiidkan waxaa sheegay axmed ibnu xambal baa sheegay fii riwaayati ibnihi riwaayada wiilkiisa uu warinayo cabdilaahi uu isaga ka warinayo haakadaa sidaasuuna ku sheegay oo ku wariyay mursalan asagoo xadiidku mid mursaloo la sii daayay ah macnaha yacni axmed musnadkiisa xaadiista ku taalla waa labaah qaarna axmed baa toos u warinaya shuyuukhdiisa ka warinaya qaarna wiilkiisa cabdulaahi baa aabbihii ka warinaya markan wuxuu ka mid yahay axaadiista cabdulaahi uu aabbihii axmed ka wariyey uu ka yahay macnaha sidaasuuna ku wariyey isagoo mursal ah mursalka waxaa laga wadaa muxamed ibnu kacbin alquradi ayaa nebiga u kor yeelay muxamed ibnu kacbin alquradina nebiga wax kama maqlin sal lay slam wabitaali xadiidku saasuu mursal ku yahay saas way macnaha ayib sidoo kaleeto alimaam abu daawuud baa soo saaray xadiidka sanadkiisuna waa daciif maxaa yeelay waxaa ku jira moxamed ibnu kacbin alquradi ninka ka warinaya oo sheekha ah raawiga ka warinaya ayaa majhuul ah, ah laakiin xadiidku shaahid buu leeyahay shaahidkaasuuna ku xoogaysanaya min xadiii cabdillahi bni cabaas oo ibnu khusayma iyo xaakim iyo bayhaqi ay soo saareen xaakim wuu saxiixiyey calaa sharti shaykhayn dahabi baa qiray sheekh albaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu wax saxiix kadalika waxaa saxiixiyey ibnu xami ibnu daqiiq ilciid kulligood way saxiixinayaan xadiiska cabdulahi ibni cabaas inkastoo xaafid ibnu xajar iyo ibnu khusayma labadooduba ay rajaxayaan inuu mawquuf yahay xadiiskan marka mursalkaa iyo kaa marka laysku xoojiyo xadiiku noqonaya xadiis sugan sidaasayna u deliishanayaan jumhuurtu oo u xujaysanayaan ilmaha yarkaa xajka uu xajiyey kii asalka ahaa ee lagu lahaa fariidada aha markuu qaangaadho kagama filla wa kadalika addoonka adoonkuna sidoo kaleeto isagana muxuu ahaayey kiisii asalkaa kagama fillee haddii uu xoroobo jaaniskeedana uu helo waa inuu soo xajiyo xajkii asalkaa macna ayib laakiin ka hore waa ka asaxaya xilliga uu addoonka yahayna waa ka asaxaya ilmaha yar xilliguyahayna waa ka asaxaya baabu mawaaqiiti alixraami wa sifatihi wa axkaamihi wuxuu baabu yahay xilliyada iyo meelaha laga xarmado iyo sifada loo xarmado iyo axkaamteeda ayib xarmashada waa xidhashada alixraam haddaad maqasho waa xidhashada xajka ama cumrada saas oo qalbiga iyo carabkaba markaas sida looga dhawaaqaya aan u tegi doono insha allah taala mawaaqiitana waxaa la yidhaahdaa waa xilliyada loogu talagalay ama meelaha loogu talagalay xajka iyo cumrada in laga xidho oo labay u kala baxdaayo mawaaqiid makaani ah iyo mawaaqiid zamaani ah meelo loogu talagalay intaadan dhaafin inaad xajka xidhato markaad marayso inaad xajka ka xidhato cumradana sidoo kale waa la mid meeshaa markaad marayso inaad ka xidhato xajkii iyo cumradii meelaha sidaasoo kale waxaa la yidhaahdaa oodan dhaafi karaynin haddaabaad xaji cumro u socoto ilaa aad xarmato mooye waxaa la yidhaahdaa mawaaqiid makaaniya waa meeleel xadidan oo shaaricu xadiday waa halkaa ka xidho markaad joogto mawaaqiidda zamanigana waxaa la yidhaahdaa xilliga la xidhan karo xajka ama cumrada la xidhan karo iyadana waa wakhti shaaricu xadiday oo waktigaasaa la xidhan karaa xajka wakhtigaasaa cumrada la xidhan karaa labadaba waxaa laisku yidhahdaa mawaaqiid baa laisku dhahaa markaasay kala baxayaan macna markaasuu sheekhu wuxuu baabeeyey baabu lmawaaqiid almakaaniya meelaha shaaricu xadiday ee laga xarmado xajka ama cumrada wa jawaazi taqadumi wuxuu baab kale u yahay in laga hormari karo calayhaa mawaaqiida meelahaas intaadan gaadhinba inaad sii xidhan karto taqadumka waxaa la yidhahdaa meeshii lagu yidhi halkaas ha dhaafin ilaa aad xajka xidhato ama cumrada xidhato inaadan dhaafayni garanay laakiin intaadan gaadhin ma xidhan kartaa intaadan sooba gaadhinba ood weli aad ku sii socoto ma sii xidhan kartaa xajkiiyo cumradii taas wuxuu leeya wajawaasu taqadumi calayha waa laga hormari karaa oo intaadan gaadhin waad xidhan kartaa macnaha taasuu ka hadlaya can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma wuxuu ihi waqata wuu xadiday rasuululahi sal lay waslam rasuulku wuxuu xadiday liahli lmadiinati reer madiina wuxuu u xadiday dalxulayfa meesha dalxulayfa layidhah ayb dalxulayfa oo meeshan hadda caanka ah ee muxuu ahaayey magacyada kala gedisan loo yaqaano magaalada madiina ayay saaran tahay tobaneeyo kilomitr bay u jirtaa masaajid weyn baa ku yaalla hadda masaajidkii meeshii nebigu ka xarmaday sal lay slm waxaa la waa mawaaqiidda meelaha laga soo xidho xajka ama cumrada maka marka la fiiriyo meesha ugu fog waa miiqaadka ugu durugsan waa maxaa yeele afar boqol iyo konton kilomitr buu jiraa inta kaleo dhan way ka sokeeyaan marka waqata nebigu waa xadeeyey liahli lmadiinati reer madiina wuxuu u xadeeyey dalxulayfa waliahli shaam reer shaamna nebigu wuxuu u xadeeyey aljuxfata ayuu u xadeeyey aljuxfa ayadana muxuu ahaayey eh, waa meel kilomiter bay u jirtaa ayib waxay ahayd meelkaasi meel tuulaa bay laakiin hadda waa meel kharaab ah nebiga sal lla lay wasalam muxuu ahaayey xanuunkii madiina madiina waxay ahaan jirtay meel xanuun badan oo qandho badan oo saxaabadii markay hijroodeen oo tageen ku xanuunsadeen marka ilaahay buu baryey xanuunka madiina inuu juxfo u raro juxfa marka waxay noqotay meel mahjuur ah oon la deganayn saas marka wax yar marka waxaa ka yara korrayso oon ka fogayn magaalada la yidhahdo raabiq raabiqdaasa marka inta badan dadku ka soo xarmadaan ayada lafteedana hadda meel bannaanba ha iska ahaato yaan la deganaanayna laakiin dowladdu waxay ka dhistay masaajidna way ka dhistay eh, meel biyana way u samaysay isla meeshii lafteedii juxfada la dhihi laakiin dadku way dhaafaanoo raabiqoo ka yara koraysay aadaanoo meeshaasay ka soo xarmadaan inta badan ayib waliahli shaamna aljuxfa waxaa kaloo ahaan jirtay miiqaad reer madiina madiina dadka ka imaanaya maka u socda baa laba jid soo mari jiray jid hoose iyo jid kore jidkan hadda dariiqulhijra la yidhaahda ee dulxulayfa mara kaas waa kii nabigu maray sal lay slm marna waxaa la soo mari jiray juxfana mar baa la soo mari jiray oo juxfo ciddii soo maraysana iyadana dariiqila ahaan jirtay ayb waliahli najdin reer najdina nebigu sal lay wslam wuxuu u xadeeyey qarnalmanaasili meesha la yidhaha qarnulmanaazil ayb qarnalmanaasil qarnu hacaalibna waa la yidhahdaa sagaashan iyo afar kilomitir bay u jirtaa magaalada maka ayib meeshaan reer najdi baa loo xadeeyey najdi waxaa la yidhaahdaa waa dadka ka imaada qaybo ciraaq ka mida ilaa riyaad iyo dhulkaas dadka ka yimaada yaa najd la yidhahda najd dhulkaas ayb waliahli najdina nebigu wuxuu u jiday qarna almanaasil waliahli lyaman ree yamaneedna nabigu wuxuu u xadeeyey yalamlam ayb yalamlam ayadana waa miiqaadka afraad waay reer yamaneed iyo wixii xagga ka soo jira koonfurtoo dhan waay oo inagu aan ka midnahay macna ayb ayadana waxay jirtaa konton iyo bay u jirtaa magaalada maka waa meel eh, buur ah weeyaan macnaha nebigu marka qaala wuxuu rasuulku uhi sal ly waslam fahunna mawaaqiiddaasi meelaha la xadiday lahunna jamaacaadkaa la sheegay baa iska leh iyay u waliman cidna way u sugnaatay ataa yimid calayhinna mawaaqiiddaa korkooda yimid oo min hayri ahlihinna ehelkooda aan ahayn mawaaqiidda la xadido waxaa iska leh meelaha la sheegay dadka degan waxaa kaleetoo leh oo ka xarmanaya ciddii timaadoo socod dul timaado soo marta oo aan dadka meelahaa la sheegay degan aan ahayn min hayri ahlihinna maalan ciddii madiina soo marta walow ree madiinaba yuusan ahaanin miiqaadkiisu waa dalxulayfa ciddii jixfa soo marta walow ree shaamba yuusan ahaanin waliman ataa calayhinna wuu soo maray soo saas wey marka wax weeyaan ee dadka meelaha la sheegay degan iyo ciddii kale soo marta labadaba way usugnaatay sugnaatay waliman cidna way u sugnaadeen ataa yimid calayhinna mawaaqiiddaa korkooda soo maray min hayri ahlihinna oo ehelkooda aan ahayn dadkii deegaamadii lasoo sheegay degana aan ahayn oo liman cid bayna u sugnaatay kaana ahaaday yuriidu mid doonaya alxaja waalcumra oo xaj iyo cumro doonaya waay meeshaa waxaa ka muuqata ciddii uun xaji cumro u socoto umbay miiqaad u taho ka xarmanaya laakiin cid aan xajna u soconin cumrona u soconin ama booqashuu isaga socdaa qaraabuu soo salaamaya ama ganacsiibuu u socdaa ama dana kaluuba meesha u aadaya xajna uma socdo cumrona uma socdo kaa isaga ah ma xarmanaya ma ka xarmanaya daahirka xadiiska waxaa ka muuqata inaan xarmasho laga rabin waase masala khilaafiya ayib cidda uun meelahaasi ka xarmanaysa liman kaana yuriidu alxaja waalcumrata wa waa ciddii xaj iyo cumro uun doonays ciddii dana kale u socota wuu iska geli karaa isagoon mxunaha xidhannin xaj iyo cumrotoona faman kaana ruuxii ahaaday marka duunahunna mawaaqiiddaa la sheegay sokodooda oo xagga makaba ka xiga fa muhalluhu meesha uu ka xarmanayaay min ahlihi waa ehelkiisa wey meeshii reerkiisu degan yahay waa bimacnaa maalan dalxulayfa wuxuuba ka xigaaba xagga maka ama iyo lamlambu wuxuu degan yahay xagga makuuba ka xiga jidduuba degan yahay maalan ama baxruu degan yahay magaalooyinkaasi deegaamadaasi mawaaqiiddaba ka hooseeyo xagga maka ka xiga meesha uu degan yahay buu markaa ka xarmanaya miiqaadkiisu fa meesha uu ka xarmanayaay min ahlihi waa ehelkiisa meeshuu deganya gurigiisa iyo deegaankiisa waa wakadalika sidaas weeye arrintu saasay ku soconi xataa ahlu makkata ilaa ahlu makka yuhilluuna ay ka xarmanayaan minhaa maka ay ka xarmanayaan saasay way socon quruuxulba meesha deegaankiisa ilaa ree maka markay xaj xarmanayaan maka mooyaane ayna bannaankaba u baxayninba deegaankooda meeshuu maka ka degan yahay meesha unbuu ka xarmanaya macnaa iyaga mawaaqiidooda waas taana waa xajka laakiin cumrada muran baa ku jira oo waxay leeyihiin jumhuurtu ree maka hadday rabaan inay umraystaan gurigooda ka xarman maayaane waa inay aqrab alxilli u baxaan dhulka xilliga xaramka ka baxsan meesha ugu dhow bay aadayaan oo ka soo xarmanayaan cumrada masl khilaafiya macnaha laakiin jumhuur saasay leeyihin amaa xajka weeye midka ay guryahooda ka xarmanayaan saasay u kala qaadayaan wacan ibni cumara radi allahu tacala canhuma ana rasuula llahi sal ly slam rasuulku qaala wuxuu yidhi yuhillu way xarmanayaan ahlulmadiinati reer madiina min dilxulayfati dilxulayfay ka xarmanayaan wayuhilu way xarmanayaan ahlu shaami ree shaamna min aljuxfati bay ka xarmanayaan wayuhilu way xarmani ahlu najdin ree najdina min qarnin bay ka xarmanayaan qarnumanaaiayl baa ladhada qaal ibnu cumar wuxuu yidhi wadukara lii waxaa la ii sheegay walam asmac ma maqal eh waxaa la iiga sheegay rasuulka aniguse ma maqlin buui ana rasuulalahi sal lay slam qaala inuu yidhi wamuhallu ahli lyaman ree yamaneed meesha ay ka xarmanayaanna min muttafaqun calayhima fahano xadiidka cabdilaahi bni cabbaas ree yamaneed inay yalamlam ka xarmanayaan nabiga isagaa toos uga maqle laakiin ibnu cumar asagu wuxuu leeyahay qaybtan ku saabsan yalamlam anigu nebiga toos ugama maqlin laakiin waa la iiga sheegay saddexda kalaan ka maqlay laakiin tan waa la iiga sheegay saas ku wada ayb zaada axmedu wuxuu ziyaadiyey axmed ibn xambal fii riwaayatin riwaayo wuxuu ku ziyaadiyey qaala bnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi waqaasannaasu dadkii waxay qiyaasteen daata cirqin meesha la yidhaahdo biqarnin bay uga qiyaasteen qarnulmanaasil oo ree najdi loogu talagalay ayaa waxay uga qiyaas qaateen meesha la yidhaahdo daatu cirqin oo reer ciraaq ay ka xarmanayaan waa miiqaad shanaad waay miiqaadkaa shanaadoo la yidhaahdo marka daatu cirqin ma nebigaa xadeeyey oo reer ciraaq u xadeeyey mise qarnulmanaasil ayay dadku uga qiyaas qaateenoo meel ku aadan uun oo jid kale soo maro ayay dadku yidhaahdeen maadaama meeshani ay qarnulmanaasil ku beegantahay tahay inaan leexanayna markaan ku aadannahay uun oon meeshan marayno daatu cirqin halka aan ka xarmanno leanna waa isku aadanyin waa isku mid ma dadkaas saa uga qiyaastay mise nebigay ka sugan tahay reer ciraaq inay daatu cirqin ayaguna ka xarmanaya oo ma marfuuc ba mise waa mawquufoo saxaabadu ku egyahay waa ka hadli doonnaa dibbay ka imaan doontaa wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi lamma futixa markii la furay haadaani lmisraani labadan wadan labadan magaalo labada magaalo wax weeyaan basra iyo kuufa waay ah, basra iyo kuufa ciraaq lammaa futixa markii la furay haadaani almisraani labadan magaalo atow waxay dadkii u yimaadeen cumar bna alkhaaab bay u yimaadeen reer ciraaq baa u imaanaya faqaaluu waxay dhahdeen yaa amiira almuminiina muminiinta amiirkoodiiow ina rasuula allahi sal lay slam rasuul alle xadda wuu xadeeyey liahli najdin reer najdi wuxuu u xadeeyey qarnan qarnulmanaasil ayb wa inahu isagu qarnulmanaasil jawrun waa leexad an ariiqina jidkanaga xaggiisa leexad buu ka xoogaa leexashuu nugu yahay waay yani leanno najti cidda ka timaadoo soo oo taa'if eriyadeeda waay markuu qarnmanaasil soo maro reer ciraaq marka waxay leeyihiin annaga jidkanagii tooska meehee leexad buu nugu yahay ah. markaana nebigu sal ley waslam ciraaq markii la qabsanayo nebiga kadib bay ahay sal rasuul kadib oo ciraaq markaa gacanta kuma jira iyoman gacantay ku jirtay oo najdidan gacantay ku jirtay oo waa dhulkii ay degi jireen reer bani ee musaylimat lkadaabiya ay ka soo baxeen ee mxuu ahaay xilligii nebiga la qabsaday sal lay waslam marka gadaal dambana ridoobi jiray oo abubakar uu kusoo celin jiray xerada kusoo celin jiray la dagaalamay marka laakiin ciraaq way dambaysay ciraaq way dambaysay oo gadaal bay xilligii mxuu ahaay cumar baa la qabtay ayb marka cumar bay u yimaadeen waxay yidhaahdeen ina rasuul alahi sl lay waslam xadda wuu xadeeyey liahli najdin qarnan buu u xadeeyey wa annahu isagu jawrun waa leexad can ariiqina jidkanaga jidkanagii tooska meehe leexad buu nugu yahay wa innaa annagu in aradnaa haddaan doonno an na'tiya inaan tagno qarnan qarnan manaasil inaan tagno shaqa calayna waana dhibaya dhib buu nugu yahayoo jid yara leexada we qaala wuxuu idhi fanduruu fiiriya baa dhahaya xadwahaa meesha ku beegan oo ku aadan oo min ariiqikum jidkiinna ah jidkiinna tooskeed haysaan meesha qarnulmanaasil ku aadan ee siman yihiin halkaa fiiriya buuhi qaal wuxuu idhi faxadda wuu xadeeyey lahum iyaga cumar baa u xadeeyey daata cirqin meeshaasaa ku beegan bay dheheen halkaa ka xarmada buui cumar marka halleexanini rawahu lbukhaariyu baa wariyey ayib xadiiskan marka wuxuu muujinayaa xadiiskii hore ibnu cumar yuu la mid yahayoo daatu cirqin miiqaadka la yidhaahdo cumar baa xadeeyey ee nebiga sal lla lay wasalam mawaaqiidduu xadeeyey ka mid ma aha cumar baase ijtihaadkaa iska leh dadkaa u soo bandhigay isaguna waa ku waafaqay saasuu muujinaya xadiis macnahaasi ka soo horjeeddaan u tegi doonnaa oo khilaafsan daatu cirqinta marka waxaa la yidhahdaa caqiiqna waa la yidhaahdaa maanta waxaan lagu magacaabaa bay leeyihiin culimadu meel la yidhaahdo dariiba oo tog layidhado yani tog dariiba la ayay ku yaallaa bay leeyihiin oo ilaa boqol kilomitir bay maka u jirtaa ayb dhanka waxay ka jirtaabaa la yidhaahdaa waqooyi bari bay maka ka xigtaa ayb waadi lcaqiiq meelkuyani waxa weeyaan qaybihiisa kore halkaasay ku dhowdahay marka waxaa la yidhahdaa caqiiqna waa la yidhaahdaa dariibana hadda loo yaqaanaa meelahaasay ku beeganta jid qadiima ah, mari jiray baa laleeyahay hadda laleeyahay mxuu ahay dowladda hala bixiyo wax saasoo kale war noocaasaa socday hadda waruwiya waxaa la wariyey can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radi allahu tacala canha ana nebiya nebigu sal ly waslam waqata inuu xadeeyey liahli lciraaqi reer ciraaq inuu nebigu u xadeeyey daata cirqin nebigu inuu meeshaasi miiqaadkaa xadeeyey oo isagu xadiday ayay caaisha laga warin rawa waxaa wariyey abu daawuud waannasaa'i waxaa saxiixiyey eh, alimaam ibnu xasm iyo sheikh albani shaahidna waa leeyahay abu daawuud uu warinayo oo xaari ibnu camrin sahmi laga warinayo biisnaadin isagana xasan sheekh albani u taxsiininayo ayb xadiidkani marka wuxuu caddaynayaa daatu cirqin miqaadka la yidhaahdo nebigaaba xadeeyeyba ree ciraaq u xadeeyey an abi ubayr waxaa laga warin anahu samica inuu maqlay jaabiran radi allahu tacala canhu jaabir oo su'ila la weydiiyey can ilmuhalli meelaha laga xarmadaa la weydiiyey faqaala markaasaa jaabir wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay ah, abu zubayr baa iska leh axsabuhu waxaan u malayn buu idhi jaabir rufica axsabuhu waxaan u malayn buu ihi rufica in la kor yeelay xadiiskan ila nebi nebiga in loo kor yeelay sal lay slam rafaca muyuidin qorya mise rufica Ah, rufica in la kor yeelay ilanebi nebiga in loo kor yeelay baan u malaynayaa buuri yacni abu zubayr maxamed ibnu muslim ibnu tadrus oo ardayga jaabir ah baa wuxuu ka shakisan yahay hadalkan ma jaabir baa iska leh markii la weydiiyey ma isagaa isagu eh, jeebkiisa ka yidhi mise nebigu u kor yeelayoo rasuulku ka warinaya waa malaynayaa buuri mase huba inuu nebiga u kor yeelay sal lay slm fa qaala wuxuu yidhi muhallu ahli lmadiinati ree madiina meeshay ka xarmanayaan min dilxulayfati wey waariiqu alaakharu jidka kalena ee reer madiina ay ka xarmanayaan aljuxfatu wa somaynaa soo sheege laba dariiq baa madiine ka yimaada marka maka loo soo socdo midna juxfuu soo mara waa ariiqa hoose midna dalxulayfuu maraayo waa ariiqan hadda la yaqaanee ariiqulhijra la yidhaah ee nebigu sal ley waslam iyo saxaabadiisu soo hijroodeen ku yimaadeen ee caankae hadda la maro wariiqu laakharu aljuxfatu wey wamuhallu ahli lciraaqi reer ciraaq meeshay ka xarmanayaana daatu cirqin waa wamuhallu ahli najdin reer najdi meeshay ka xarmanayaana min qarnin waa wamuhallu ahli lyamani min yalamlam buu ahaaday rawah muslim baa wariyey wakadalika sidaasuu ku wariyey axmed wabnu maajah wa rafacaahu wayna kor yeeleen axmed iyo ibnu maajah min hayri abu zubayr shaki buu xadiiska geliyey oo shakigu muxuu yahay shakigu waxa weeyaan eh, muxuu ahaayey eh, nebiga miyuu u koryeelay jaabir mise maya soo ma markayse wariyeen axmed ibn maajah ayagu mayna shakiin riwaayadoodu shaki ma geline nebigay u koryeeshay sal lay slam laakiin labadaba sanadkooda dacfi baa ku jira ariiqa axmed waxaa ku jira ibnu lahiica ku jira cabdullahi ibnu lahiica oo muxuu ahaayey xifdigiisu si wax ka yihiin dariiqa ibn maajahna waxaa ku jira in la yidhaahdo ibraahim alkhawasi oo isagana sanadkiis oo isagana dacfi ku jiro ayib adiga waxa weye xadiiskaasi ma marfuucuba mise waa mawquuf shakigaasaa jira laakiin xadiista hore ayay isxoojinaya alimaam shawkani caleyh raxmatullaahi hortiina ibnu xajar iyo kayrkii waxay rajaxayaan xadiidkan inuu daata cirqin nebigu xadeeyey axaadiista ku soo aroortay way isxoojinaysaa bay leeyihi wabitaali waa axaadiis sugan ayb see laysu waafajinayaa marka tan kale ee dhahaysa cumar baa xadeeyey sheekhu siduu isu waafajiyay fiir marka wuxuu idhi wuxuu idhi sheekhu marka wannasu bitawqiiti daati cirqin caddaynta la caddeeyey daata cirqin waqtiyaynta in la caddeeyey naska ku soo arooray laysa muusan ahaanin filquwati xoogga xaggiisa ka hayrihi axaadiista kale la mid maaha ah yani waa mawaaqiidta kale lamid mahadhe yacni naska ku soo arooray daatu cirqin xadaynteeda inuu nebigu xadeeyey xagga xooga kuwa kale lamid maaha kuwa kale lamid ma oo macnaha e, e, mawaaqiidda kale lamid maaho kuwa kale xadiistoodu shaki kuma jiro afarta miiqaadee kale xadiistoodu iska cadcadda laakiin daatu cirqin axaadiista ku soo aroortay dhanka xoogga mawaaqiidda kale axaadiista ku soo aroortay la xoog ma taas waa mid fain abata hadduu sugnaado marka de waxaa laisku haystaa marfuucba mise marfuuc maaha soo ma yani waxa weeyaan eh, dooddaasaa ku jirta hadday sugnaatase oo ay sugnaato axaadiistaasi oy noqoto inuu nebigu xadeeyey cumarna aan soo sheegnay isagii wuu xadeeyeyna inay soo marnayoo sugan tahay see laysu waafajinaya waa waaka sidanu sheekh isku waafajiy fain abata hadday sugnaatay axaadiistaasi waa falaysa ma ahaan bibidcin wax cusub ma aha wuquucu ijtihaadi cumar cumar ijtihaadkiisu inuu dhaco calaa wifqihi naskaa sugnaadee nebiga ka sugnaaday waafaqsanidiisa inuu mxuu ahaayay uu ku duldhaco yacni eh, hadday axaadiistas ay sugnaato sheegaysa inuu nebigu xadeeyey waxaan cusbayn in ijtihaadka cumar uu ku duldhaco sunno nebiga ka sugan waafaqideeda wax cusub maaha maxaa yeelay fa innahu cumar kaana wuxuu ahaa muwafaqan mid la waafajiyey buu ahaan jiray lisawaabi sawaabka la waafajiyey cumar wuxuu ahaan jiray muwafaq muxada ah oo mulham ah wuxuu leeyahay eh, ijtihaadaad fara badan oo uu ku waafaqay ama qur'aanka kariimka ama nebiga sal ly slam xaadiistiisa wuxuu sheekhu marka leeyahay waxaa dhici karaysa cumar markuu ijtihaadayey xadiiska nebiga ka sugan muusan haynin markuu ijtihaadayna ijtihaadkiisiibaa wuxuu waafaqay xadiiskii nebiga ka sugnaa wax cusubna ma ahee dabeecadda noocaasoo kaleeta waa lahaan jiro sidiisaba ilaahay wuxuu siiyey inuu waafaqo nusuusta intuu ijtihaada ijtihaadkiisa haddana ama inuu qur-aanka waafaqo ama xadiiska nebiga waafaqo wax cusubmehe way jiri jirta cumar saasuu ahaan jira man qur-aanka meelo badanoo waxaa jira intuusan soo degin qur intuu ijtihaaday yani wax way haddana waafaq xijaabka ka ah, dumarka in la xijaabo oo waxaa ka mid ah ahaay eh, eh, haniimada oo waxaa ka mid ah ahaay waxaan u jeeda haniimada yaana dhihine eh, asra bader bader iyo raggii laga qabsaday sidii loogu talin lahaa wahaa kada masaa'il fara oo muwaafaqaat cumar la yidhahdaa jira marka isdiidi maysa waay cumar waa ijtihaaday markuu ijtihaadayana naska muusan haynin nebigaase hortii xadiday asaguse markaa lama soconin markuu ijtihaadayna ijtihaadkiisii wuxuu waafaqay xadididdii nebiga iyo naskii nebiga ka sugnaa sal lay waslam masladuba waa iska saasuu leh wacan anas radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay waslam ictamara wuu cumraystay arbaca cumarin afar cumro fii dilqacda bisha dilqacda dhexdeedu cumraystay ila allatii tii mooyaane ictamara uu cumraystay maca xajatihi xajkiisa la jirankiisa u umraystay oo xajkiisa la socotay saddexda kale waa kuwe marka cumratuhu way ta koobaad cumradiisii uu xumraystay min alxudaybiyati uu ka cumraystay ah. yacni cumradiisii uu xudaybiya sanadkii lixaad bay ahayd heshiiskii xudaybiya soomaaya ilaan markuu heshiisku nebigu galayo cumru u socday midii taas waahayd bishii dilqacday ahayd kow wa min alcaami lmuqbili sanadkaa sanadkii ku xigayna cumrada labaad bay ahayd oo sanadkaa markii loo soo diiday oo ay gaaladii u diiday inuu beydka tago cumraysto waa kii la amray inuu iska soo noqdo heshiiskuna dhacay markuu soo noqday heshiiska qodobadiisa waxaa ka mid ah isagii quraysh dhex martay sanadkan waad noqon laakiin sanadka soo socda soo cumraysta sanadkii ku xigo sanadkii toddobaad ah ayuu marka nebigu cumrada la magacbaaday cumrat lqada buu u noqday xilligaa uu u noqonayana dilqacday ahayd yadan o waa wa min aljiciraana jiciraanana nebigu waa ka soo cumraystay xayu meesha qasama uu qaybiyey hanaa'ima xunaynin xunayn haniimooyinkeedii uu qaybiyey yani waxay ahayd markuu furtay bishii ramadaan buu yuma ka furtay sanadkii sideedaad sooma markuu bishii ramadaan furtay akhirkeedii baa waxaa loo sheegay in nimanka la yidhaahdo hawaasin ay is uruursanayaan meel xunayn la yidhahdoon kaba fogayn oo dhanka daa'if xigta markaasuu nabigu ku duulay sal lay slam hawaasin waa kii jebiyey oo xoolaha iyo carruurta iyo dumarka ka soo qabsaday maalmuhu waxoogaa buu yara sugay belinay soo noqdaan cararkoodiiyo fiigoodiiyo way soo noqon waayeen wuu qaybiyey marka markuu qaybiyey bay soo laabteenoo gaalnimadii ka yimaadeenoo soo islaameen intoodii soo hadhay markaasaa waxay yidhaahdeen eh, ha loo celiyo xoolihii iyo carruurtii iyo dumarkii ha loo celiyo markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam war waxaan ugu jeclay runte laba laysukiin dari maayo in caruurtii iyo dumarkiina laydin siiyo xoolihiina laydin siiyo taasi ma soconayse miduun doortuu yidhi wax laysku doorsan kara maahe bal dumarkii carruurta naloo soo celiya xooluhu ha tagaane markaasuu nebigu saxaabadiisa u ergeeyey oo isu diray oo uu la hadlay way soo celiyeen marka xoolihii waxaa loo celiyey iyo carruurtii baa loo celiyey waxaan dhihi lahaa dumarkii iyo carruurtii baa loo celiyey marka meeshaa markuu nebigu sal ly slam jiciraana meeshaasaa la meeshaa uu ku qaybiyey markuu qaybiyey qanaa'imtii oo wixii uu dhammeeyey ayuu meeshaa nabigu ka soo cumraystay marka sal lay waslam ah, marka waxa weeyaan iyadana waa dilqacda oo hawshooda dee shawaal buu ku jiray nebigu sal lay waslam dilqacdu marka soo noqodkii uu maka ku soo noqonayay uu markaa soo cumraystay nebigu sal lay wslam saas way wa min aljiciraanati xayu meesha qasama uu ku qaybiyey qanaa'ima xunayn wa cumratu wey midda afraadna cumradiisii maca xajatihi xajkiisa la socotay ilaa nebiga sida raajixa ah wuxuu eh, xajkiisu wuxuu ahaa nooca loo yaqaano qiraanka oo xaj iyo cumra isugu dhex jiray waa u tegi doonaa insha allah tacaala marka cumradaa xajkiisa ku dhex jirta marka lagu dhex daro marka lagu daraayi afar cumro waa afar cumro iyo xaj sidaas weyaan waan caaisha radi allahu tacala qaalad waxay tidhi nazla wuu degay rasuululahi sal lay waslam rasuulku wuxuu degay almuxasab meesha muxasab leedhaduu degay muxasab meel gol ah oo yani wax weeyaan marka mina laga soo daadego marka waxaan jamaraadka jamaraadka meesha oo jamaraadka la tuuro marka laga soo dego oo dhulka taaggay buuralayda laga soo dego buuralayda kale ee muxuu ahaayey makana aan weli la fuulin meel dhexda ahoo dooxa ah oo buuraha dhexdooda ah ayaa muxasab la yidhahdaa abtax iyo muxasab iyo meel noocaas ah macnaha oo jidkan hadda la mare ee mxu ah, ariiqulmushaadkabuuba yuuba saaran yahay macna ayb marka nebigu sal lay waslam markuu acmaashii soo dhammaystay oo tuurashadii soo dhammaystay oo uu ambabixi rabo ayuu meeshaa degay abtax muxasab meeshaasuu degay ayb almuxasaba muxasab buu nebigu degay sal lay waslam fadacaa markaasuu u yeedhay cabdiraxmaan ibna abi bakrin buu u yeedhay ayb waxaa ka horraysay caaisha radi allahu tacaala canha markii magaalada maka lagu sii dhow yahay waa tii ku dhacday caadadu ku dhacday kadibna waxay u diiday cumradii madax bannaanayd inay gudato iyadoo caadadii qabta baa xajkii loo dareeray markaasuu nebigu ku yidhi sal lay xajkaaga iyo cumradaada isdhexgeli qiraan bay ka dhigatay marka markay wada gudatay ayaa waxay tihi rasuul ilaahayow dadku xaj iyo cumray la noqonayaan anigana xaj keliyaan la noqon miya markaasuu ku yidhi dawaafkaagii iyo sacyigaagii baa xajkii iyo cumradii kuugu filan kaasaa labadaba u dhigma waxoogaa marka way qanci weydayoo wayaro saluugta ilan cumro madax bannaan bay dadku wataan ayaduna cumro xaj ku dhex jirta wey waxay la timi nabigumar sal lay slam markaasuu yani arrintan samaynaya marka ayb fadacaa wuxuu u yeedhay nebigu cabdiraxmaan abi bakrin buu u yeedhay wuxuu idhi ukhruj bax biukhtika walaashaa la bax min alxarami xaramka kala bax walaashii caaisha wey oo faltuhilla ha xidhato bicumratin cumraha soo xarmato uma kadibna litauf ha dawaafto bilbeyti kacbada ha soo dawaafto fa innii anigu antadirukuma ha soo dawaafto waxaa laga wadaa dawaafka ha soo samayso sacyigii ha soo samayso acmaashii cumrada ha soo gudato waa fa innii anigu antadirukuma waxaan idinku sugayaa haahuna halkanaan idinku sugaya meeshii muxasab halkaasaan sii deganaanayaa hawshaas oo dhamme qaalad waxay tidhi caaisha fakharajnaa waan baxnay aniga iyo walaalkay cabdiraxmaan faahlaltu markaasaan soo xidhay oon soo xamraday bicumratin uma kadibna duftu waan dawaafay bilbeyti wa bisafa walmarwati labadaasaan soo dawaafay fa ji'naa markaasaan u nimid rasuulalahi sal lay waslam walxaal huwa nebigu fii manzilihi meeshiisii uu deganaa uu ku sugan yahay fii jawfileyli habeenka dhexdiisaanu nimid bartama habeenka ayaanu nimid acmaashintaa soo dhameeyey faqaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay slm hal faraqti ma dhammaysay soo faaruqday hawshii ma soo gudatay qultu waxaan idhi nacam ha waan soo faaruqay rasuulilah faadana markaasuu nebigu ogeysiiyey fii asxaabi asxaabtiisa dhexdiisa biraxiili rarasho ah, mar hadday caaisha timid oo la sugayey iclaan iyo ogeysiis buu bixiyey hala diyaargaroobo waa guuraynaa way manaa ayb fakharaja nebigu waa baxay sal lay waslam fa mara markaasuu soo maray bilbeyti kacbaduu soo maray isla habeennimadii gelinkii dambuu soo rartay isagiiyo saxaabadiisii kacbadaa la soo aaday dawaafulwadaaci baa la samaynaya dawaafkii sagootiga baa markaa la samaynaya fa mara wuxuu soo maray bilbeyti beytku kacbaduu soo maray fa taafa wuxuu dawaafay qabla salaati subxi salaada subax ka hor buu dawaafay uma kadibna kharaja wuu baxay ila almadiinati madiinu u soo baxay marka salaadii masaajidka kuma tukan ee salaad subax ka hor intuu dawaafkii wadaaca sameeyey sagootiga yuu markiiba soo ambabaxay nebigu sal lay slamo dariiqii madiinuhu soo qaaday manaa sidaas weyaan muttafaqun calayhima labada xadiisba kan horiya kanba waa waa muttafaq ayb xadiidkan wuxuu tusayaa oo faa'iidaynayaa umrada cumrada miiqaadkeedu nebigu sal ley wasalam caaisha maka iyadoo joogta miiqaadkii cumrada muusan dhihin meeshii madiine waa inaad ka soo xarmatee xaramka intaad ka baxdo tanciim tag halkaa ka soo xarmisay buu ku yidhi halkaa ka soo xidhato waxaa laga qaadan cumrada waxaa laga xidhanayaa oo ree maka ay ka xidhanayaan xaramka meel ka baxsan xajka waxaan xadiiska ku soo marnay waxay ka xidhanayaan guryahooda soo maa laakiin hadday cumro u baahdaan waa inay xaramka ka baxaan xuduudiisay u baxaan xilliga u baxaan marka aqrabul xilliga meesha ugu dhow ayay macnaha ka soo xarmanayaan caaisha xadiidkeedaa masalada asal u ahoo caaisha nebigu sal ley wasalam meesheeda ka xarma muusan laanna xaramkay ku jirta dhanka uu xaramka markaa ka xigo nebigu sal ley waslam waa mina iyo musdelife iyo carafa iyo muxuu ahay manaasig dhankay ka xigtay waa dhankaa hadduu u diri lahaa ma dhowaa oo waa musdelife iyo carafo dhexdeeda halkaasaa xilliga ah laakiin dhankan tanciim baa dhow dhankaasaa macnaha waxa weeye xilligu uu uga dhow yahay xaramka saasuu nebigu sal ly slam marka dhankaa ugu diray caaisha radi allahu tacala canha kama fii saxiixi lbukhaari wa muslim macnaha iyadoo tilmaamaysa waxay leedahay fakaana adnaana min alxarami tanciim factamartu bihi yani xilliga meesha noogu dhow tanciim bay ahayd saas daraaddeed buu nebigu ii diray oo halkaas uga soo xarmaday buu leehay macnaha marka la fiiriyo waxaa soo baxaysa tanciim in laga xarmadaay macno gooniya ma wadato nebiguna wuxuu u doortay waxay ahayd xilliga ayay ugu dhowayd saasuu u doortay culimada qaar baa waxay leeyihiin ma ahee tanciim mooye meelka lagama soo xarman karo warkaasi waa war tabar daran dhowaanshaha unbuu u doorta mooye ruuxa meesha ugu dhow xilliga unbuu u baxaya yacnii xarabka dhinacyadiisa kala gedisan meeshay dooni ka noqoto macnaha mas'alada arree in ay ka soo xarmanayaan cumrada bannaankai xilliga u baxayaan oo ka soo xarmanayaan hadday cumraysanayaan oo inaan xaramka dhexdiisa ka xarman karaynin waxay tahay waa madhab aljumhuur wa masjid tanciimna waa laydha waa meesha magaaladu hadda way dhaaftay laakiin magaalada wuu ka baxsanaa marka ayb masjidu caaisha gadaaldan baa loo bixiyey laakiin meesha eriyada tanciim baa la dhihi laakiin masjida caaisha waxaa loogu bixiyey calashaani caaisha ka soo xarmatay magacu marka gadaal buu ka baxaya saas way manaa wa can ummi salamata radi allahu tacaala canha waxaa kaloo xadiiskan laga qaadanayaa haweenta hadday saasoo kale ku dhacdo oo ay cumradii xajka ka horaysay u suroobi weydo dhiiggu u diido ama ruux kaleba uu duruuftu u diido cumradii xajka ka horaysay inuu la yimaado maalan waa la xidhay wuu yaro xanuunsaday marka kadib cumradiisii xajku dhex gelinaya wuxuu u badelayaa qiraan buu u badelaya hadhow markuu xajka dhammaystana cumro madax bannaan buu dib kala imaan kara waa loo ogolya waa sidii caaisha nebigu sal lay slm laakiin sida ibnuqayim uu leeya caley raxmatullah nebi maxamed sal lay slm wuxuusan samaynin saxaabadiisana aynan samaynin lagu aqoon jirin ruux ee eh, xaj gutay xajka ka horna cumra u suuroobi kartay ama cumradii ha ku dara ama yuusan ku darin xajka markuu dhammaystay kadib inuu cumrada ku noqnoqdaay ma ahan buu leeyahay wax nebi maxamed sameeyey wax saxaabadiisii lagu yaqaanayna maaha waatan tan hadda la sameeyo dadka in badanoo ka mida markay xajka gutaan eh, yani waxay isaga noqnoqonayaan cumrada tanciim baa la tegi waa soo noqon haddana waa un la dawaafahayaa un sacy dawaaf baa socdo marya cadcad un baa la xidhan yahay war wa xajkii waa dhammaaday ise wuxuu jiraan ayeyaa laga cumrayn oo adeer baa laga cumrayn oo habaryar baa laga cumrayn oo waxun baa socda ilaa xataa ay kadeed noqotayoo culimmadii isay muxuu ahay tilmaamayaan xataa dadkii waajibka camalka waajibka gudanaya xataa ay rafaad ku keentay marka dhibka ay leedahay waxaa ka daran bay leeyihiin wax la yaqaanay maaha saas daraaddeed cumro xajkaaga la socota ama ka horraysa ama ku dhex jirta mooye xajkii ood gudatay cumro aad ku noqnoqonaysahay waxay leeyihiin nuqayn siduu tilmaamayo wax la yaqaanay ma ahayn wakhtigii nabiga sal lay slm iyo saxaabada ayb ummi salamata radi allahu tacala canha qaalat tawaafulwidaaca haddii la sameeyo waa in markaaba ruuxu ambabaxo waxaa loo ogolaan kara keliya waxa weeyaan waa uun qabanqaabada safartiisa wax ku saabsan maalan eh, sida hadda jirtoo kale intuu baska fuulayo inta baska la rarayo intuu baska sugayo eh, inahaasoo kale uun diyaargarowga safarka umbaa loo ogolya laakiin inuu sii joogo oo iska sii seexdo oo sii nagaado oo taasi hadday timaaddo waa inuu ku celiyo dawaafkii wadaaca lanna daahirka xadiiska waxaa ka muuqda inuu nebigu yidhi cahdigaaga ugu dambeeya beydku ha noqdo hadduu cahdi kale ka dambeeyood magaalada sii joogtood shoobin sii samaysatoo iska sii suuqa ka sii adeegatood iska dadanaysatood muddo sii joogtahay aakhiru cahdika beydkuma noqonin saas waa inaad ku noqoto dawaafulbidaca samayso ya ya Mm. wixii ku saabsan sugidda basaska dadka qaadaya iyo dibdhacooda iyo ayaga mxuu ahay wixii sugiddooda ku saabsan dhib ma laha laakiin waxa laga hadlaya waxa wey inaad ka baxdo ood hawlo kale iska gasho oo habeen haddana layska baryo oo layska seexdo mar mar bay dhacdaa markaasoo kale ha lagu noqday le wa can ummi salamata radi allahu tacaala qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal lay waslam yaquulu isagoo leh man ahalla ruuxii xarmada min almasjid alaqsaa masaajidka saddexda masjid ugu fog ruuxii ka xarmada bicumratin cumro ka xarmada aw bixajatin ama xaj ka xarmada baytmaqdismasaajidkuyaqufira loo dhaaf lahu isaga maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa aywa axmed baa wariyey abu daawuud binaxwihi wabnu maajahna waa wariyey wadakara ibn maaja wuxuu sheegay fiihi dhexdiisa alcumrata ayuu sheegay duuna alxajati xajka maya cumro umbuu sheegay isagu xajka kumuusan darin ibn maajah xadiidkan sanadkiisu waa daciif ciladiisuna waxa weye gabadh la yidhahdo xakiima ayaa ku jirta oon la garanayninoo majhuulad ah laa tucraf sidoo kaleeto alimaam ibnulmundir iyo ibnu kaiir waxay ku cilaynayaan inuu mudarib yahay ibnulqayimna culimmo badanoo xufaadda ka mida ah, wuxuu ka soo guurinayaa inuusan xadiidkani xoog badnayn oo uu daciif yahay kadalika sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo yaxya bni abi sufyaan oo isagana majhuululxaal ah sidaasuu xadiidku daciif ku yahay daciif ha ahaadee waxaa hadda meeshan loo keenay oo daliishanaya culimmada qabta in intaadan miiqaadka meesha la xadiday intaan la gaadhin inaad sii xarman karto somaynaan dhin meelo xadidan uunbaa laga xarman inaadan dhaafi karin adoon xarmanayn waa laysla ogolyahay laakiin intaadan gaadhin ma xarman kartaa waay xadiiskani marka wuxuu tilmaamayaa baytulmaqdis baaba laga soo xarman karaa soo ma hadda miiqaad intee buu jiraa baytulmaqdis waa shaameh xadiisku marka waa daciif waxaa deliishanaya qolyaha qaba intaan miiqaadka la soo gaadhin waa la sii xarman karaa wabitaali adoo xarman ayaad miiqaadka mari laba in la kala fahmana waa laga maarmaan dharka xidhashadiisa iyo xarmashadu way kala duwantahy dad badan waxay u haystaanba haddaadba dharkii xidhatayba ood labadii dharkii iska badasho labada go' xidhatayba inaadba xarman xarmashada maaha xarmasha waxaa la yidhaahdaa markaad ku dhawaaqdo mxuu ahay xidhashadii oo tidhaahda labayka xajan ama labayka cumra markaas wixii ka bilowdaad xarmanta laakiin labada go ka hor waa iska sii xidhan karaa oo meel fog baa iyaga laga soo xidhan karaa xarmashana ma matalayaan iyagu saas way macnaha ayib qolyahaasaa marka deliishanaya waana culimmada qaar ka mida waa la isku khilaafsan yahayoo miiqaadka intaan la soo gaadhin in la xarman karo xarmashadu asaxayso qabla almiiqaat waa madhab ay qabaan aa'ifa min asaxaaba oo waxay ka sugan tahay cali bn abi aalib cabdilaahi bni cumar anas ibnu maalik cumarna waa laga wariyaa ibnulmundirna wuxuu soo guuriyey inay culimmadu isla ogol yihiin in miiqaadka intaan la soo gaadhin xarmashadu ay asaxayso ah, qaar dood ka jira waa jiraan oo diidan oo ama karaahiye ama taxriim xataa tilmaamaya sida muxuu ahaaye cumaan ibni cafaan oo kaleeto ka sugan imaamu maalig oo kaleeto muxuu ahaay hadal noocaas oo kalea ka sugan laakiin wuxuu leeyahay waa asaxaya ruuxa khalad ma galay mise ma geli meesheeda laakiin waa asaxayaaoo miiqaadka ka hor haddaad soo xidhato waa asaxaya khilaafu sunna haba ahaadee laakiin waa asaxayaabaadaas yuu soo gurinaya in laysla ogolyaha manaa waa asaxaya haddii la yidhaahdo bimacnaa qabla almiiqaad haddaad soo xidhato xidhasho labaad uma baahnid waa miiqaadkii baad mari laanna waabaad xidhan tahay culimada qaar ka mida ah oo masalada aad ugu adadag in miiqaadka aan laga hormarin oo laga hor xarmanin waxay hadda leeyihiin sida sheekh albaani oo kale waxay leeyihiin hadda maadaama dadka intooda badan ay wadaan diyaaraduhu wadaan diyaaraddu markay miiqaadka korkiisa marayso maadaama xawaaro aad u dheereeya ay ku socoto waxaa dhici karta haddaad miiqaadka sugto markay dul marayso way kula dhaafi miiqaadka markay dul maraysaan xarman haddaad tidhaahdo sakan ilbiiqsibayba ku dhaafiba ilbiiqsibay meesha ku dhaafiba marka waxaa dhici karta inay miiqaadkii kula dhaafto adoon xarmanin wabitaali waxay ku talinayaan markay soo dhawaato oo yani inay dul tagto wax ka laaban yihiin xarmo laanna intaad dhaafi lahayd ka hormar intay kula dhaafi lahayd ka hormar ka hormariddaa yani waxa weye dhaanto waa asaxaya halad ma gashay mise magn halaga doodo laakiin waa asaxaya saasw marka marka duruuftan hadda jirtaay waxay leeyihiin ka hormaro intayna miiqaadka gaadhinba sii xidho saasuu shekh albaani caleh raxmatullah ku talinaya culimmada kalena waxay ba waaba adoon duruuf ku haysanin xataa waad sii xidhan karta laakiin sida sunnada ah haddaynan duruufi jirin inaad miiqaadka ka xarmato ayaa nabiga sal lay waslam hadigiisa iyo sunnadiisa marka lagu leeyahay miiqaadka ka xarmo waxaan soo sheegnay oo xadiisku ahaa miman yuriidu alxaja waalcumra soo ma ruuxa aan loo ogorayn miiqaadka inuu dhaafo isagoon xarmanin waa ruuxii xaj u socda ama cumro u socda haddaad dana kale u socoto waad dhaafi kartaa haddaad ganacsi u socoto ama ziyaaro isaga socoto ama waad dhaafi kartaa lanna xaji cumro markaa uma socdo saasaana raajix masl khilaafiya ayb ruuxa marka madiino u socda madiinu u socdaa iyaduu rabaa inuu ku hormaro laba qasad buu leeyahy qasad waa kan hore ee marka hore u horeeya ee safartiisan hadda soo horeeya qasadna waa dambeeya qasadka soo horeeya waa ziyaarat lmadiina inuu madiine siyaartaa qasadkiisa hore qasadka u dambeeye u raacsanna waa inuu madiine xaj ka soo aado hadduu marka sidaas yahay oo ku hormaraya magaalada madiine iyo siyaaradeeda way u bannaan tahay miiqaadkana wuu mari isagoon xarmanayn waa iska gudbaya madiinu tegaya isagoon xarmanayn oo dharkiisa qaba magaalada madiine markuu tago siyaaradiisa dhammaysto halkaasuu niyadii xajku ka soo bilaabanaya xukumka reer madiinuuu qaadanayaayo dalxudayfu markaa ka soo xidhanaya bal xudayfu ka soo xidhan wuxuu kaloo heli karaa way adag tahay miiqaadka markuu sii marayo inuu xarmado oo madiino tago isagoo xarman oo miiqaadka madiino soo maro isagoo xarman wakhtigaa ku dheeraanaya iyo xarmanshadaa ku dheeraanaya sooma marka waxa weeye niyada unbaad beddelaysa innama alacmaalu binniyaad weeyo liman yuriidu alxaja waalcumrata ha ka dhigin safarta hore iyo socodkaagan inaad xaj iyo cumro u socoto ha dhigin laakiin waxaad ka dhigtaa inaad u socoto ziyaarat lmadiina qasadkaa ku tag oo madiine ku tag markaad madiine tagtana markaa halkaas niyatulxaj ka soo bilow markaasaa laguu ogol yahay inaad mari karto miqaadka adoon xarmanayn laasim kuguma aha marka lanna ziyaarad u socotaa markaa xaj socoto hadduusan niyada bedelin oo usan niyada ziyaaratulmadiina ka dhigin oo socodkanba niyadiisa xajka uu ku jiro markaasi ma dhaafi karo isagoon xarmanayn masaladu marka waxa weeye qasadka iyo niyada asal ah inama alcamalu bniyad maxaa yeelay shaarica waxaan ka barannay axaadiista in niyadu laba shay oo isku mida ay kala bedeli karto niyadu hal ficil ah hal camal ah niyadu marna waxay ka dhigi wax ajir laga helo camal saalixa marna waxay ka dhigi xaaraam naar lagu galo waa hal shay waa miaalka hadda kahor baan dhowrka hor idiin miaaliyey badan bay le lakin miaalka ugu dhoweed fahmi kartaan waxa weeye ninbaa misxafka qur gubay naar buu ku galay midna wuu gubay ajir buu ka helay ifdiyo misxafka midna wuxuu u gubay inuu misxafka iyo qur'aanka ihaanaysto iyo nacayb dartii buu u gubay kana waa ku gaaloobahayaa naar buu ku geli kanna ajir buu ku helaya maxaa kala duwaya labadooda niyadaa kala duwaysa wahaakadaa waxaa kala duwayo marna kuu ogolaanaya inaad miiqaadka marto xarmashola'aan marna ku dhahaya ma mari kartaa adoon xarmanin waa qasadkaagii niyadaada inama alacmaalu biniyad hada bilahi towfiiq wsal allah wslam ala nabiyina muxamed wala alih wsaxbi wslm